bismi illaah saa'ilku wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatuh hal fi ljannati xamlu wa wilaada oorya dhalitaan ma jiraa jannada gudaheeda oo ahlu jannuhu ma dhalaan mise ma dhalaan idinkaa la rabaa inay ka jawaabtaan ay maadaa cindakum ahlu jannu ma dhalaan haa waa gartay xayd la'aanna la dhali maayo waa aswaajun mutahara la yidhio xaydkii iyo nifaaskii wixiiba waa laga daahir yeelay buuli marka haddaan markaa xayd jirinna dhalitaanna ma jiro kaasi waa qowl haye qowl khilaafsan yahaya a adiga xadiis haye waa garta marka yacni waa dhalaan mise kii doonaa dhalaya qofkii jeclaada waa dhalaya waayahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wa sallama kaiira su-aashan ku saabsan ahlu jannuhu ma dhalaan mise ma dhalaan ahlucilmigu waa isku khilaafeen sidaa isugu khilaafteen sidaa idinku isugu khilaafteen ba ahlucilmiguna ay isugu khilaafeen laba qowl baana ka jira waxaana jira xadiis yacni tirmidigu soo wariyey oo culamada qaarna ay taxsiiniyeen oo sheegaya ruuxa ahlu jannihii ida ishtaha alwalada kaana xamluhu wa wadcuhu wa fitaamuhu fii saaca ninka ahlu jannaha ama qofka ahlu jannuhu hadduu jeclaysto ubad caloolgalkiisa iyo dhigistiisa iyo naaska goyntiisu intuba saacad bay ku dhacaysaa waa hadduu jeclaysto ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen shartaa ku xidhan shardiguna ma kama dhalanayo inuu dhacaayo culammada qaar markaa waxay yidhaahdeen ma dhalan ubadkana waxaa loogu baahdaa dhimashadii la dhimanayey dee in qofka magaciisii sii baaqi noqdo oo cidi ka hadho waa kow dacfigii iyo taagdarradii ku sugnaa inuu kaalmo iyo icaano u baahnaa oo uu daciifayey oo uu taag darraynayey oo xataa markuu xoogga leeyahay cid caawisu u baahnaa markuu daciifo ama xanuunsado ama gaboobana cid markaa tabantaabisa oo u samafashaa oo caawiso ayuu u baahnaa kullu daalikana ma jiraan waxaajo uu qabaa ma jiro yacni dhibasho ku imanaysaa ma jirto dacfi ku imanayaa ma jiro taagdarro ku imanaysaa ma jirto xanuun ku imanayaa ma jiro saas aawadee waxaaja uma qabo saas aawadee ma dhalayo bay culammada qaar mareen xadiiskanna wuxuu sheegayaa shardi shardiguna laasimsan maayo inuu dhacaayo kaasi waa qowl qowl labaad baa wuxuu leeyahay maya shardigani waa idaaya in maaha shardiguna hadduu idaa yahay waa shay muxaqaqulwuquuca idaada la geliyaa qaacidadaa hore inooga warrannay in iyo idaa markay shardiyatan yihiin waxay ku kala duwan yihiin mid waxa weeye waa muxaqaqu lwuquuc waa mid dhicitaankeedu xaqiiqo yahay ama haalib yahay midna waxa weeye waa mashkuuku lwuquuc saas aawadeed baa waxyaalaha mustaxiilaadka inta shardiyadaa la geliyaa ee aan dhacaynba qul in kaana liraxmaani waladun fa ana awalu alcaabidiin calaa axadi tafsiirayn marka lagu socdo intuu inay shardiyo tahay qowl kalaa jiro odhanaya naafiye weeyaane walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbadanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin nebiyadana wax shirki ka dhacayaa innaba ma jiraan lain ashrakta layaxbadanna camaluk marka shay mustaxiil wuquuca ayaa inta shardiyadaa la geliyaa laakiin idaadu waa ka duwan tahay shayga muxaqaqu lwuquuca ama haalibu lwuquuca ah ayaa idaada shardiyada a la geliyaa waatii nuxaadda qaarkood ay luqsigaba ka dhigeen sallim calaa shaykhi nuxaati waqul lahu cindii su'aalun man yuujibhu yucadamii ana in shakaktu wajadtumunii jaaziman wa idaa jazamtu fainanii lam ajzimi waa luqsi wuxuuhi sheikhii naxwoolayda igu salaan waqul lahu cindii su'aalun man yujibhu yucadamii waxaad tidhaahdaa waxaan hayaa su'aal ruuxa markaa ka jawaaba jawaab saxan la qadarinayo la xushmaynayo la weynaynayo waayo waa ruux wax yaqaan ana in shakaktu wajadtumunii jaaziman wa idaa jazamtu fa inanii lam ajzimi anigu haddaan shakiya buu yidhi waxaad igu aqoonsanaysaa inaan wax jasminayo haddaan shakiyo waxaad igu aqoonsanaysaa inaan wax jasminayo wa idaa jazamtu fa innanii lam ajzimi haddaan wax gooyo wax qatciyana waxba ma jasmin lugsiga muxuu uga jeedaa in iyo idaada shardiyataynkuu uga jeedaa jazmigana laba macno kala duwan buu u isticmaalayaa marna jasmigii icraabta ahayd buu uga jeedaa marna jazmi yacni markaa shardigu wuxuu koobsanayaa inuu dhacayuu uga jeedaa oo laazimulwuquuc yahay ana in shakagtu haddaan shakiyo waxaan shardiga geliyey inuu dhacayo haddaan ka shakiyo wajadtumuunii jaaziman inaan wax jazminayo jazmigii icraabta ahayd baad igu ogaanaysaa waa inta shardiyada ah yacani waxaa inta shardiyada la geliyaa waa mashkuukul wuquuc inuu dhacayaa laazim ma aha umana badna eh, ama waa qaliil wuquuc ama waa mustaxiil wuquuc ama waa shay ay dhicitaankiisu yar yahay oo naadir yahay ama waa shay mustaxiil yahay dhicitaankiisu marka waidaa jazamtu fa innanii lam ajzimi haddaan jasmiyana bimacnaa shardiga haddaan jazmiyo inuu dhacayo muxtawaha shardigu koobsanayo fa innanii lam ajzimi jasmigii icraabtaa ma samayn markuu in ku weydiinaayo inbuu geliyey markuu idaa ku weydiinayana idaa buu geliyey bal adigu gara weeye ana in shakaktu wajadtumunii jaaziban intuu ku weydiinaya in baanu kuu geliyey waidaa jazamtu fa inanii lam ajzimi idaada markuu ku weydiinayana idaabu geliyey haddama aragtaa waxay ku saabsan tahay intiiyo idaada shardiyataynkay ku saabsan tahay saas aawoodee ahlucilmiga qaarkood waxay kaga jawaabeen oo yidhaahdeen yacnii ida ishtaha alwalada in ishtaha lama odhan ida ishtaha baa la yidhi marka haaliban waa doonayaa saas aawadeed waa shay laasimu lwuquuca jannada gudaheeda xamli iyo wilaadaba waa ka jirtaa laakiin dhibaataan jirin yadan xayd jirinna ilaahay qaadir buu ku yahay inuu ubad markaa keeno wallahu calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba waa awoodaa marka waxa weeye ahlujannuhu haddii ay dhalayaan innaba dhibaatooyinkaa lama kulmayaan laawalac baynay markaa la kulmayn qofkii dumar ahayd ee dhalaysay yacni markaa jannada gudaheeda waayo jannada gudaheeda dhibaata ma taallo xanuuna ma yaallo yacni markaa nabar fooleed oo markaysa markaa xanuun leena yacni markaa ma jirayo kullu daalika waxay ku dhacayaan yacni marka haddii ay dhacaan inay dhacayaan bay u badan tahay oo xadiiska laga qaadanayaaye in waxa weeye dhibaato la'aan kullu daalika ay ku dhacayaan xayd la'aan nifaas la'aan dhibaato la'aan wallac la'aan yacni fool markaa yacni xanuun leh markaa la'aanteed kullu daalika yadaynay jirin ayay dhacayaan wallaahu calaa kulli shayin qadiir alcalaamatu ibnuqayim wuxuu kaga warramaa ashaafiyat alkaafiya nadmiga ayaanu ku sheegaa markuu ahlu jannaha ka warramaayo niqaashka masaladii culammadu aqwaashay kale yidhaahdeen iyo waxay isugu jawaabeenna nadmiga gudihiisu ku sheegayaa marka qaybta jannada uu kaga warramaayo ee nuuniyada raajac iyadoo nadmi ah baad helaysaa ahlucilmiguna waa kaga hadlaan xadiiska sharaxiisa kutub kutubulictiqaad lafteedana bacdi ka mida culamada qaarkood waa kaga hadlaan allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow atiicu llaha atiica allah wa atiicu rasuula rasuulkana sala allahu aleyh wasalam atiica wa ulil amri minkum kuwa amarka u saaxiibkee yacni atiica minkum xaalay idinka idinka mid yihiin fain tanaazactum fii shayin farudduuhu ila allahi wrasuul fain tanaazactum haddaa iskhilaaftaan fii shayin shay isku khilaaftaan farudduuhu shaygaa u celiya ila allaahi xagga allah u celiya waalrasuul iyo rasuulka sala allahu aleyh wasalam xaggiisa u celiya in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir in kuntum hadii aad tihiin tu'minuuna qaar rumaynaya billaahi allah rumaynaya walyowmi alaakhiri maalinta dambe qiyaamada qaar rumaynaya haddaad tihiin farudduuhu ila allahi waalrasuul dalika khayrun wa axsanu ta'wiila daalika kaa soo celinta mas'alada loo celinayo allah iyo rasuulkiisa loo celinayaa khayrun yacni khayr bay leedahay wa axsanu wanaag bay leedahay ta'wiilan xagga caaqibada iyo ma'aalka dambana yacni way wanaagsan tahay oo wanaag bay leedahay aayaddan allah wuxuu amrayaa taacada allah iyo taacada rasuulka la wuxuu ku saddexeeyey taacada ululamriga la ateecayo bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen aayaddani waxay ku soo degtay qolyihii yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u diray yacni saryada ama ciidankii uu diray oo nin saxaabiya uga mas-uul dhigay bay ku soo degtay oo ninkii ayaa markaa cadhooday waa qiso macruufa oo bukhaariiyo muslim ku timi iyo kutubta kale ee sunnada qaar ka midaba nabigu calayhi salaatu wasalaam ciidan buu diray ciidankaa uu diray nin saxaabiyu uga dhigay mas-uul uga dhigay amiir iyagoo markaa cidla jooga ayaa ninkii amiirka ahaa cadhooday markaasu wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam maydin amray in ay ateecdaan markaasay yidhahdeen haa markaasuu xaabo soo gura markaasay soo gureen markaasuu dab shida markaasay dabkii shideen markaasuu gala markaasaa qaarkood ku hamiyeen oo dooneen inay galaan amarka si ay u fuliyaan qaarna arrinka noocaasa waa diideen waa iska qaqabteen markii dambena waxay yidhaahdeen dabkan aan nebiga uga cararno xaggii nebiga ku eeranno qaar waa ku hamiyeen inay galaan laakiin may gelin way dooneen qaarkood inay galaan markii hore waa ka yimaadeen ninkiina markii dambe iska cadha burbur nebiga calayhi salaatu wasalaam bay u yimaadeen qisadii baa loo sheegay marka bacdu ahlicilmi waxay dhahaen qisadaasay kusoo degtay qisada waa sheegi doonaa xadiiska sidaa ku soo arooray ee nebigu calayhi salaatu wasalaam markii dambe wuxuu ka yidhi allah wuxuu amrayaa in allah la atiico rasuulkiisana la atiico atiicu llaha wa atiicu arasuul daacada rasuulka sala allahu aleyh wasalam la atiicayaa waa taaca mutlaqa mustaqila waa taaca madax bannaan waana daaca sii daysan oo mutlaqa ah sida taacada ilaahay mutlaq u tahay mustaqillana u tahay baa daacada rasuulkuna sala allahu alayh wasalam ay tahay mutlaqatan wa mustaqilla mid mutlaqoo sii daysan aan waxna laga reebayn mustaqillo ahnoo madax bannaan lama odhanaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam ashyaada qaar baa lagu ateecaya qaar baan lagu ateecayn la odhan maayo si mutlaqo sii daysan baa loo ateecaya wa atiicu rasuula waxaa laga qaadanayaa xujiyada sunnada laga qaadanaya bacdu ahlicilmi waxay yidhahaan atiicu llah waxaa loo jeedaa kitaabka ilaahay in la raaco ayaa laynoo tilmaamaya wa atiicu rasuulana sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam in la raaco ayaa laynoo tilmaamaya wa ulil amri minkum ijmaaca culammada in la raaco ayaa laynoo tilmaamaya fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul qiyaaska saxiixa baa laynoogu tilmaamayaa afarta daliil ee waaweyn bay culammada qaarkood ay ka istinbaadeen aayadda calaa haadaa waxay noqonaysaa welil amri in looga jeedo culammada looga jeedo sida cabdullaahi ibnu cabbaas iyo jamaacaad badanoo culammada ka midba ay ku fasireen waa yahay fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul marka allah iyo rasuulkiisa loo celiyo kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka loo celiyo xukunkii oo kitaabka ku sugan caynta mas'aladaasa mar laga helayaa marna masalo kaloo shabahaysa oo la mid ah ayaa laga helayaa marka masalo shabahaysa laga helo kitaabkiiyo sunnada waa la ilxaaqinayaa waa la haleeshiinayaa masalada masalada la midka ah, haleeshiinta la haleeshiinayana qiyaas baa la yidhahdaa halkaasaa waxaa ka soo baxaya yacni qiyaaskii baa ka soo baxaya alqiyaasu saxiix shuruudaanu leeyi daacada rasuulka sala allahu aleyh wasalam la ateecaayo qur'aanka mawaadic badan bay ku timi marka waxaa laga qaadanaya xujiyada sunnada laga qaadanaya sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam inay tahay xuja sharciya ay tahay waajibat litibaac in la raaco ay waajib tahay qofku sunnada aanuu diidi karin qofka sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam diidaa oo axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam yidhaahda waa hadal bashar ee qur qur'aanka keliyaaan raacaya waa gaaloobaya milladda waa ka baxaya waa kaafirun billah liannahu yukadibu alqur'aan may qur'aanku beeninayaan allah qur'aanka wuxuu inoogu sheegay in rasuulka la raaco qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah haddaa allah jeceshihiin aniga i raaca dheh fattabicuunii marka sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam in la raaco loo hoggaansamo fattabicuunii baa ku tusinaysaa ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa raaca ka laydin soo dejiye xagga rabbi laydinka soo rogay kaa la soo dejiyena waa alkitaabu wasunna waa kitaabkaiyo sunnada wa anzala allahu calayka alkitaaba walxikma allah korkaaga wuxuu ku soo dejiyey kitaabka iyo xikmada sida kitaabku munazal u yahay ayaa xikmada oo sunnadii ahina ay munazala u tahay ay munazala u tahay marka sunnada waa munazala binasi alqur'aan wa anzala allahu calayka alkitaaba walxikma xikmo iyo kitaab haddii ysku ladhana waxay noqotaa sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam sida imaamu shaafici wakhayruhuba ay sheegeen oo marka nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni marka la sheegaayo aayaadkii ama kitaabkii lagu soo dejiyey ama kitaabka uu akhrinaayo ama uu dadka baraayo kitaabka iyo xikmada toddoba mawdic baa la ysku laray alkitaab walxikma iyadoo nebiga la sheegaayo calayhi salaatu wasalaam wa yucallimhum alkitaaba walxikma wadkurna maa yutla fii buyuutikunna min aayaati illaahi walxikma aayadaha caynkaasa ee macaanidaa tilmaamaya ee nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu kitaabkiiyo xikmada dadka baraayo sheegaya ama in kitaabkiiyo xikmada la akhrinaayo sheegaya waxaa markaa looga jeedaa alxikma sunnadaa looga jeedaa alcadfu yadullu cala almugaayara cadafku wuxuu faa'iidaynayaa mughaayaro iyo kala duwanaanshu faa'iidaynaya kala duwanaansho ayuu faa'iidaynaya idan xikmadu waa ghayru lkitaab waxaa kala duwan xaal alifraad iyo xaal alikhtiraan eh, marka kitaab iyo xikma isku ladhan tahay iyo marka midkood gaar ahaan loo sheega waa kala duwan tahay ida ijtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamacaa marka sunnada nabiga sala allahu alay wasalam in la raaco adilo badan baa laga qaadanaya wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu wma kaana limu'minin walaa mu'minatin ida qada allah warasuulu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim aayadaha atiicu llaha wa atiicu alrasuul atiicu allaha waalrasuul aayadaha markaa soo aroray macaanidaa tilmaamaya waa aayado badan marka waxa weye aayadahaasoo dhami waa tilmaamayaan allah wuxuu yidhi wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa allah wuxuu yihi laa tuqadimu bayna yaday illaahi wa rasuulih marka allah iyo rasuulkiisa in la ateeco la raaco amarkooda aan la khilaafin loo hoggaansamo yacni waxyiga la soo dejiye la raaco ka allah soo dejiya kitaabka iyo xikmada yacni kullu dalika adiladaasi way badan tahay axaadiista nabigana sala allahu aleyh wasalam axaadiis fara badan oo mawduuca tilmaamaysa ayaa soo aroortay nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa wa innii uutiitu lqur'aana wa milahu macahu saas aawadeed culammada ahlu sunna waljamaca waxay ku kulansan yihiin qofka sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam cala aliطlaaq u diidaa inuu yahay kaafirun billaah liannahu yukadibu alqur'aan inuu kaafir yahay bay ku kulansan yihiin ta kale kitaabkii qur'aankaa ma raacayo uma hogaansamin waayo aayadahaasoo dhan wuxuu noqonayaa aan raacaynin ayuu noqonaya iyo aayado kaleba waa midda kale kitaabka qur-aanka waxaa caddaynaysa sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim ya dikrigaanu kuu soo dejinnay baa allah yidhi si aad dadka ugu caddayso ka loo soo dejiyey wuxuu ku caddaynayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku caddaynayaa sunnadiisa yacnii odhaahyadiisa iyo ficiladiisa iyo taqriiraadkiisa ayuu ku caddaynayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku caddaynayo mujmalaadka qur'aanka waxa waadixinaya oo caddaynaya sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam sunnada rasuulkana waa la raacayaa hadday tahay sharci bayaaniya iyo hadday tahay sharci ibtidaa'iya mid walba oo sunnadu waxay leedahay sharci ibtidaa'iya axkaamta qaarkood oo aan asalkooda lagu sheegin kitaabka qur qur'aankaa cumuumaadka inay soo guda rasuulka ateeca iyo rasuulka raaca mooyaane aan lagu sheegin yacni kitaabka qur'aanka oo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam lagu sheegaa jira shayga asalkiisa haddii qur'aanka lagu sheegay oo sunnada lagu sii faahfaahiyo waxaa la yidhaha sharci bayaani baa la yidhahdaa waa sharci bayaaniya sunnadaas haddana asalkiisa qur'aanka lagu sheegin oo sunnada keliya lagu sheegay waxa la yhaha waa sharci ibtidaa'iya waa sharci lagu bilaabay sunnada in lagu sheego nabiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam maa xarama rasuul lahi sala allahu alay wasalam misla maa xarama allah waxaa rasuulku xaaraantinimeeya wuxuu la mid yahay waxa allah xaaraantinimeeyuu la mid yahay marka qof diidi karaa ma shiro taana saas yadaa weeye ta kale salaaduhu inay markaa rakacaadkoodu inta ay yihiin iyo salaad walba xilligay soo gelaysa iyo xilligay baxayso iyo arkaanteeda iyo faatixaynay lagama maarmaan tahay in la akhriyo faqra'uu maa tayassara min alqur'aan baa ku sugan qur'aanka laakiin faatixa inay noqonayso qur-aanka la akhrinayaa lagama maarmaan inay too rukni arkaanta salaadda ka mid mida ah, xaggay qur'aanka ka sugan tahay xaggay kaga sugan tahay arkaanta salaadda xaggee atixiyaadku qur'aanka kaga jiraa haddee salaamad naqsigu aanka kaga jiraa salaadda laga salaamad naqsanayo haddii arkaanta kale ee markaysaga salaadu xaggay kaga jiraan qur'aanka yacni qiyaam waa laynoogu sheegay rukuuc waa laynoogu sheegay sujuud waa laynoogu sheegay qur-aan in la akhriyo qadarka fududaado waa laynoogu sheegay laakiin tafaasiisha kale sunnada ah rasuulka sala allahu aleyh wasalam baa caddaynaysa duurku inuu afar ragcadood yahay casarku afar yahay maqribku saddex yahay cishuhu afar yahay subuxu laba yahay kullu daalika xaggay qur'aanka ka sugan tahay sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam baa sheegaysa cadaynaysa caddaynaysa zake in xoolaha laga bixiyo qur-aanka waa ku sugan tahay laakiin shuruudda zakada iyo nisaabka xooluhu intuu ku seke gooyo iyo muqdurka laga bixinayo ya yani kullu dalika qur'aanka kuma sugnaa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam baa caddaynaysa sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam baa caddaynaysa wahaakada saas aawadeed qofka sunnada diidaa qur'aanna ma raacin yacni markaa rasuulkiina sala allahu aleyh wasalam waa ka kufriyey waa ka gaaloobay wa ulil amri minkum culammadu laba tafsiir bay ku fasiraan in la yidhaahdo wa ulil amri minkum waxaa loo jeedaa alculamaa ahlulfiqhi culammada ayaa laga tilmaamaya waana sida cabdullahi bnu cabbaas wakayruhu ay ku fasireen jamaacaad oo culammada ka midina ay ku fasireen qowl labaad waa ulil amri minkum in la alumaraa waxaa loo jeedaa madaxda ayaa loo jeedaa madaxda ayaa loo jeedaa qowlkaana taabiciinta qaarkood baa ku fasiray mufasiriinta qaarkoodna waa doorteen laakiin bacdu ahlicilmi waxay tilmaameen labaduba inay soo gudagelayaan oo lafdigani uu noqonayo cam sida ibnu kasiirka iyo culamo kaleba ay arjaxeen weeye oo ulil amri laga tilmaamayo alculamaa walumaraa culamada iyo umarada in looga jeedo labaduba ay soo gudagelayaan oo amriga ay yihiin oo say ulil u yihiin qolna waxay u saaxiib yihiin amru ddiin oo ay u leeyihiin qolna amru dunya oo ay maamulayaan yacni amru diin iyo amru dunya baa kala jira man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun amru diin baa looga jeeda antum aclamu biumuuri dunyaakum amru dunyaa baa looga jeeday kaana marka qolana waxay u saaxiib yihiin amru diin qolana amru dunya saas aawadeed tafsiirka ibnu kasiirka iyo culamo kaleba waxay mareen labada noocba inay soo gudagelayaanoo aayaddu labadaba ay cammimayso yacni alculamaa walumaraa haddaba aayadda waxaa laga qaadanayaa sida ahlucilmiga qaarkood ay baraarujiyeen sida alcallaamatu ibnuulqayim daacada umaradu inaynay ahayn mutlaqa mustaqillana ayna ahayn ee waxa allaah iyo rasuulkiisa ay ku ateecayaan ee aan sharciga ka hor imanayn in lagu ateecaayo culammada iyo madaxdaba waxay qaacid ahaan tilmaamaynaa cid kasta oo ka soo hadhay allah iyo rasuulkiisa oo la yidhi ateeca taacada la ateecaya waa muqayada la mutlaqa waa mid qaydana mid itlaaqan ma aha hadday culamo yihiin iyo hadday madax yihiin iyo hadday waalida yihiin iyo hadday aswaaj dumarka qaba yihiin iyo hadday mucallimiin yihiin dhammaan waxa lagu ateecayaa wa fii maa laysa bimacsiya waxaan macsi ahayn cidnaba in macsi lagu ateecaa ma bannaana waxaa ku sugan nusuusta ayaa ku sugan ijmaacuna waa ku sugan yahay laa yakhtalifa fiihi isnaan walaa yantatixu fiihi canzaan laba isku khilaafi maayo inaan macsi cidnaba lagu ateecayn laba iskuma khilaafsanaa waa ijmaac laysku wada waafaqsan yahay culammadoo dhan kulluhum ajmacuuna aktacuuna absacuun wa ulil amri minkum culammada qaar waxay ka qaateen daacada ulil amrigu inay muqayado tahay say uga qaateen waxay yidhahdeen ficilka atiicuu mar labaad baa la soo celiyey markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam in la atiico la sheegaayey laakiin mar saddexaad lama soo celinoo wa atiicuu ulil amri minkum lama odhan haddii la odhan lahaa wa atiicuu ulil amri minkum maxaa ka dhalan lahaa waxaa ka dhalan lahaa taacada ulil amriga iyo taacada rasuulku inay siman tahay mana sinaa marka si farqiga laynoo dareensiiyo markii la kulmiyey mawaadic kale waa jirta atiicu llaha warasuul laakiin meeshaa umare laguma cadfin meeshaa umare laguma cadfin laakiin waxaa loo jeedaa marka umare lagu cadfo haddii labadaba ficilka ama laga xadfi lahaa ama labadaba ficilka la soo celin lahaa waxaa ka dhalan lahay taacada rasuulka iyo taacada ulul amrigu inay siman yihiin baa ka laasimi lahay marka si aan loogu qaadan taacada ulul amrigu inay taacada rasuulka la siman tahay ayaa markii saddexaad ficilka la xadfay wa atiicu arasuula wa ulil amri minkum ee aan la odhan wa atiicuu ulil amri minkum aan la odhan macnaha caynkaasee ibnuqayim istimbaadka ku keenay dee axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam oo sariixa caddaynaysaa inaan umarada lagu ateecayn macsi inaan lagu ateecayn oo daacadoodu aynay ahayn mid mutlaqoo sii daysan aynay ahayn axaadiistaa waxaa ka mid ah xadiiska cali bn abi aalib can caliyin ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam bacsa jeyshan waamara ammara calayhim rajulan fa awqada naara waqaala qaala idkhuluuha ilaa laga gaadhaayo yani markii inay ku kala qaybsameen faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam liladiina araaduu an yadkhuluuha low dakhaltumuuha lam tazaaluu fiiha ila yowmi alqiyaama wa qaala lilaaakhariina qawlan xasana wa qaala laa taacata fi macsiyati illaah inama ataacatu fi lmacruuf xadiiskana bukhaariiyo muslim baa soo wariyey saxaabadii qaarkood ay dooneen dabkii inay galaan oo amarka qaataan oo fuliyaan qaarna ay markaa yidhaahdeen maya oo ay diideen nebigu markii dambe wuxuu ku yidhi qolana ma geline haddaad geli lahaydeen ilaa maalinta qiyaame kamaydaan baxdeen oo kamaydaan suusheen riwaayaadka qaar waxaa ku soo arooray low dakhaluuha maa kharajuu minha abadan hadday geli lahaayeen weligood kamay baxeen low dakhaluuha maa kharajuu minha ilaa yowmi alqiyaama lafdigan kalay la macno tahay low dakhaltumuuha lam tazaaluu fiiha ilaa yowmi alqiyaamah marka riwaayada hore ee sheegaysaa low dakhaluuha maa kharajuu minha abadan riwaayada caynkaasoo saxiixulbukhaari ku sugan weliba lafdiga abadan muslim kuma sugna laakiin bukhaari bay ku sugantay riwaayaadkiisa qaarkood qaarna waa ka maqanta abadiyadaasi waxaynu mid la kaga jawaabnay xadiiskii markaa ku saabsanaa qaatilu nafsi khaalidan mukhalladan fiiha abada abadyada mar baa loo isticmaalaa asal waxay ku tahay abad alaabidiin laakiin haddii daliil markaa khilaafsan la helo waxaa lagu xambaarayaa zaman tawiila lagu xambaaraya sida allahba uu yidhi walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydiihim yani marnaba yuhuuddu geeri ma tamaniyayaan haddana markaa gaalada aakhiro markay naarta galaan tamaniyaya geerida wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk ay ka mid yihiin marka abadiyada waxaa loo jeedaa binisbati fii muddati xayaati dunya nolosha adduunya intay joogaan waa inay abadan tamaniyayn waayahay saas aawadeed halka aan yaro dhex imaamu nawowi markuu sharxaayo axaadiistaas sharxa saxiixu muslim wuxuu odhanayaa riwaayana waa mutlaqa riwaayana waa muqayada low dakhaluuha maa kharajuu minha ila yowmi alqiyaama waa muqayada riwaayada kale low dakhaluuha maa kharajuu minha iyaduna waxa weeye mutlaqa marka yuxmalu mutlaqu cala lmuqayad ayuu odhanaya waayah wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qoladii kale marka dabka iyagu aan doonin inay galaan hadal wanaagsan buu ka yidhi waxaanu ku yidhi laa taacata fii macsiyati illaahi inama ataacatu fi lmacruuf taaca kuma sugna macsida ilaahay macsida ilahay layskuma ateeco inama ataacatu fi lmacruuf nabigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa taacata fii macsiyati illaah macsida ilaahay laysku ateeci maayo taaca kuma sugnaan cidinnaba lagu ateeci maayo laa madax walaa waalido walaa aswaaj walaa culamo walaa cid kale cidnaba macsi lagu ateeci maayo inama aaacatu fi lmacruuf taacadu waxay ku sugantaho qura shayga san ee wanaagsan bay ku sugantaho axaadiis kale saas si leeg waa tilmaamaysaa sida xadiiska cabdullahi bni cumar can ibni cumara radia allaahu canhuma أن rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal alsamcu waltaacatu cala almari almuslimi fima axaba wa karih yacni samci iyo taaca ayaa saaran qofka muslimka ah wuxuu jeclaysto iyo wuxuu naca mid walba uu ku ateecaayo oo ku raacaayo yacni madaxdii ku ateecaayo maa lam yu'mar bimacsiya intaan macsi la amrin fa idaa umira bimacsiyatin falaa samca walaa taaca haddii la amro maqal iyo ateecitaan lagu ateecayo macsidoo lagu raacayaa ma jiro xadiis kale bukhaariiyo muslim baa soo wariyey wa kadalika axaadiis kale waa soo aroortay sida xadiiska imaam axmed wakayruhu soo wariyeen laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq axaadiis badan baa mawduuca ku soo aroortay marka cidna macsi in lagu ateecaa ma bannaanaa falaa samca walaa taacana waxaa looga jeedaa khusuuska macsidaasaan lagu ateecayn laakiin loogama jeedo marba hadduu macsi la yimi ama macsi amray dib loo addeeci maayo loogama jeedo ee wixii macsida ka soo hadhay waa lagu ateecaya wakadalika xadiiska kale muslim saxiixa ku soo wariyay man ra'a min amiirihi shayan yakrahu falyakrah maa yaati min macsiyati illaah walaa yanzicanna yadan min taaca xadiiskaasina waa cadaynaya muslim baana saxiixa ku soo wariyey kii arka amiirkiisa ka arka shay uu nacaayo falyakrah maa ya'tii min macsiyati illaah ha naco wuxuu la imanayo oo macsida ilaahay ah walaa yanzicanna yaddan min taaca gacanta ateicitaanka yaanu ka siibin muslim baa saxiixa ku soo wariyey wakadalik fain duriba dahruka wa ukhida maaluka fasmac wa atic muslim baa saxiixa ku wariyey haddii waxa weeye dhabarka lagaa garaaco xoolahana lagaa qaado xoolihii buu dulmi kaaga qaadoo kaa xoogayaa ninkii madaxda ahaa ama dulmi buu kuu garaacayaa fasmac wa atic baa rasuulka ilaahay yidhi calayhi asalaatu wasalaam yacni maqalu aic maqalu aic rawahu muslim fii saxiixi yacni ma aha in waxa weeye taacadii looga baxaayo fisqiga iyo macaasida uu la imanayo ama wa u amraayo waa cid macsuuma la heli maayo ahlusunna waljamaca waxay qabaan waxaa macsuuma keliya nebiyada saas aawadeed fisqi iyo macaasibu la imanayaa ama amrayaa loogu bixi maayo cidda la maqlaya la ateecaya waayo waa ciddii aan gaalo ahayn ninka madaxdii hadduu gaaloobo wax wilaayaa male yacni waxaweye madax sharciya ma aha wa an laa nunaasica alamra ahlahu qaala ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan ruuxa gaalka ahi wax wilaaya ah muslimiinta kuma leh wilaaya khaasa iyo wilaaya caama midna kuma leh waalidku hadduu gaaloobo inantiisa weli u noqon maayo mana guurinaayo liannahu laa wilaayata calayha wax wilaayaa kuma leh wilaaya caammana kuma leh walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahay u yeeli maayo gaalada muuminiinta korkooda wadda ugu yeeli maayo marka wax wilaayaa kuma lah saas aawadeed ayaa haddii awood loo leeyahay yacni ninka madaxdii hadduu markaa gaaloobo amaba markii horeba gaal uu qabsado yacni ay waajib tahay markaa in layska rido haddii mafsado ka badana inay ka dhalanayn ee la awoodi karaayo in layska tuuro muslim lagu bedelo ay markaa tahay in layska tuuro xadiiskanna waa sheegaya xadiisu cubaada walaa nunaasic alamra ahlahu qaala ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey shuruudaha lagu xidhayna waxay tahay gaalnimo cad waa inuu la yimaadaa kuma filla inuu fusuuq la yimaadiyo faasiqnimo kuma filla marka isaga in la yidhaahdo malayaalisa soo taraya iyo qaraa'in fara badan baa waxay caddaynayaan ninkan inuu diinkaba aaminsanayn ee uu gaal yahay yani taasi kuma filla maxaa xadiisku sheegaya ilaa an taraw waa inay tahay shay markaysaga markaa la hubo oo ama markaysaga la arkay ama yaqiinan loo og yahay ru'yadu waxay noqotaa ima ru'ya basariya wa ima ru'ya qalbiya ru'ya qalbiya waxa weeye waa cilmigii ru'ya basariyana waa ta aragga la arkaayo marka dunuun iyo qaraa'ini kuma filla faasiqnimo daraaddeed loogu bixi maayo inuu faasiq yahay ma fisqigiisu badan yahay waayo haddii lagu baxo dee mafsado ka badan baa ka dhalanaysa marka ka la isleeyahay ku beddelana inuu dhaamayo lama ogaa dhigag baana ku daadanaya marka sidaas aawadeed itlaaqan waa la xarrimay in faasiqa lagu baxo la odhan maayo yacni waxa weeye haddii maslaxa ay ku jirto faasiqa waa lagu bixi karaa oo marka waxa weeye mid markaa la filaayo inuu saalix yahay yacni markaa la helo waa lagu baxayaa loo odhan maayo ama waa lagu bixi karaa ama waa bannaanaysa ama waa masale ijtihaadiya iyo wax la mida la odhan maayo ijtihaadi ma ah waa mas'alo yacni ahlusunna waljamaca ay ku kulansan yihin oo isku waafaqsan yihiin oo nusuusta iyo axaadiista mutawaatirada ahi ay diidayso culammadii ahlu sunnana ay ku ijmaaceen haddii la yidhaahdo bacdu salaf sawtay ku baxeen umaradoodii waxaa la odhanayaa markaa taas waxa weeye culammada qaarkood baa ka jawaabay waxaanay tahay axaadiisu may soo gaadhin ay e, culammada qaarkood oo ku baxay wakhtiyadaa hore qaarkoodna waxay u qabeen xaakimkay ku baxayaan inuu gaal yahay sida xajaaj oo kale bacdu taabiciin baa gaalaysiiyey maqaalaad kufriyana waa markaa waa ka soo baxday marka hadallada kufriga ka soo baxay bay taabiciinta qaarkood ku gaalaysiiyeen oo saciid ibnu jubayr iyo shacbi iyo markay ku baxayaan waxay ugu baxeen inuu gaaloobay saas aawadeed marka saciid ibnu jubayr waaba caddeeyeyba markuu qabtay oo gacanta lagu dhigay oo yidhi maxaad u baxday wuxuuhi kuguma bixin ilaad gaalowdo millada ka baxday ilaa aad gaalowda kuguma bixin hadallada laga soo naqliyena waxaa ka mid ah inuu markaa cabdulmalik ibnu marwaan inuu ka fadilay rasuulka sala allahu aleyh wasalam ma khaliifatuhu fii ahlihi baa markaysaga fadilan mise markaa rasuuluhu fii xaajati yacni maqaalaadka kufriga laga soo naqliyo ayay markaa ka mid tahay calaa kulli xaal ibnu taymiya wuxuu yidhi yacni ciddaas markaa cahdigii hore baxday qaarkood axaadiista diidaysa ma soo gaadhin ama agtooda kama sugnaan ruuxuna waxa soo gaadhay ku xidhan tahay markaa balaaqa ayay ku xidhan tahay xujadu oo haddaanu ogaanu axaadiistaasi sooba gaadhinba dee waxa weeye isaga nisbadiisa yani marka mukallaf kuma ahayn waayo takliifu ma laa yutaaq bay markaa noqonaysaa waxaanu ogayn lahe maxaad u ogaan weyday ilaaba ilaa liyundirakum bihi waman balaaqu culammadu waxay ka warramaan takaaliiftu nisbada mukallafiinta waxay ugu sugnaataa bibuluugihi gaadhitaanka ay soo gaadhay laa biwuruudihi saas aawadeed hadday soo aroorto oo aynay marka isaga soo gaadhin isaga uma sugnee wuxuu istisxaabayaa wuxuu markii hore haystay ama markaa baraa'a ha ahaato ama daliil kaloo la nasakhaaya ha ahaatee saas aawadeed baa saxaabada qaarkood ay u tukanayeen baytulmaqdis iyadoo qibladii la bedelay oo kacbada loo bedelay waayo iyagu may ogeyn oo ma soo gaadhin bedelaadda qiblada la bedelay oo kacbada loo bedelay iyadoo salaaddii ay ku jiraan baa markaysagaa saxaabi nebiga la soo tukaday soo maray reer quba markaasuu alaa ina alqiblata qad xuwilat ila alkacba qibladii waa la xawilay xagga kacbada loo xawilay iyay ka baxeen oo yidhahaan salaaddeenni hore waa baatilo waayo meel aan qiblo ahayn baynu u tukannay maya baaqigii dambey markaysagaa taxawileen oo xagga kale u jeesteen oo salaaddii halkii bay markaa sii dhammaystireen oo isti'naaf kumay samayno may soo bilaaban waa iyaga nisbadooda qiblo umay ahayn maadaamaynay soo gaadhin in qiblada la xawilay markay soo gaadhay laga bilaabo ayuunbay mukallaf ku ahaayeen haakada calaa kulli xaal ta kale masalada haddii laba qowl ku sugan yihiin oo qowl ijmaac ku sugnaado ijmaaca qowlkaa ku sugnaaday ayaa noqonaya inuu xaqii cayimay oo ijmaac saxiixuu noqonaya haddii masalan masalada laba qowl ku sugnaayeen oo saxaabadii ay ka lahaayeen ama taabiciintii ay ka lahaayeen laba qowl oo qowl ka mida markii dambe lagu ijmaaco arrinku sidaa ku istiqraaro wuxuu noqonayaa ijmaaca lama khilaafi karo sababtu waxay tahay yacnii khilaafka la ysku khilaafo laba qowl la ysku khilaafay wuxuu caddaynayay uun xaqu labada dhexdooda inuu ku wareegaayo ijmaaca midkood lagu ijmaaco oo casrigii taabiciintoo kale lagu ijmaaco ama casrigii ka dambeeye lagu ijmaaca wuxuu caddaynayaa tacyiinu cayimaayo labada qowl kii xaqa ahaa oo waxay noqonaysaa qowlkan lagu ijmaacaa xaqii noqonaya saas aawadeed qowlka kale lama qaadan karo waayo markii lagu ijmaacay zamankaa xaggay marayaan daa'ifadii muxiqada ahayd sow nabiguma odhan calayhi salaatu wasalaam xadiiska mutawaatirka ah laa tazaalu taa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaqi laa yadurhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amrullahi wahum calaa dalik daa'ifadii muxiqada ahayd xaggay noqonaysaa wakhtiga ijmaacu dhacaayo laabudda wa in qowlka lagu ijmaacay u matalaayo xaqii ilama noqon karo xaqi markaysagaa midaan markaa wakhtigaa jirin ahlucilm badan baana soo naqliyey markii dambe in qowlka lagu ijmaacay arrinkii ahlu sunna sidaa ku istiqraaray saas aawadeed baa marka ahlu sunna waljamaaca ay markaa usuushooda ku dareen oo ay yidhaahdeen usuulu sunnay ka mid tahay cidda khilaaftaana markaysagaa bidca ay tahay oo bidcowday oo madhab alxaruuriya iyo khawaarijtii ay raacday sidaas yadaa markaysa waxaana ay yidhaahdeen yacni marka arrinkii ahlu sunna sidaa ku istiqraaray yani aynay noqotay marka arrin ay ku sheegaan kutub kutubulcaqaa'id oo kitaab kastoo caqiide ah lagu sheegaayo inaan lagu bixin yani madaxdu ilaa ay gaaloobayaan oo gaalnimo cad la imanayaan inaan lagu bixin in lagu baxana aynay bannaanayn marka masaladu masala fiqhiya ma aha oo ijtihaadi ah oo ra'yigii la doono la qaadan karo ma aha waa mas'alo marka kala dhex taalla bayna sunnati waalbidca sunniya bidca masalo kala dhex taalla weeye waa masale caynkaasa weeye culammadii ahlu sunnana sidaa ku naskareeyeen oo ku sheegeen ahlucilmi badan baana ijmaaca soo naqliyey oo markaysaga qadiiman wa xadiisan markaysaga sheegay inay masaladu marka ijmaac tahay iyo arrinkii ahlu sunna sidaaynu ku istiqraaray iyo usuulu sunna inay tahay iyo ruuxa khilaafaah inuu noqonayo markaysaga ruux bidcoole ah oo madhab alkhawaarij yani marka raacay inuu yahay imaam axmed ibnu xambalna wuxuu ku sheegay kitaabkiisa usuulu sunna wa kadalika asram wuxuu ku sheegay annaasik almansuuh wa kadalika markaysa markaa aymo kaloo fara badan marka iyaguna waa sheegeen oo waa tilmaameen waana naskareeyeen cidda markaysaa markaa khilaaftaa inay tahay cid bidcoole ah oo madhabtii xaruuriyada markaysaga raacday inay tahay saas yadaa bay markaa tilmaameen saas aawadeed ayaa mas'aladaasi ay noqonaysaa asal usuushi ahlu sunne ka mida ruuxa khilaafana la bidcaynaayo haddii uu gaaloobo xaakimku awood haddaan loo lahayn yacni mahalaka nafta lagu ridi maayo ama muslimiinta marka waxa weeye markaa la odhan maayo ilaaba ilaa idinkaan qudre iyo awoodu lahayn ilaaba ilaa ku kaca la odhan maayo si aan mafsado markaa waxa weeye ka badan uga dhalan shareecadana shay markaa mafsadadiisu ka badan tahay maslaxadiisa lama amro wixii aan daaqo loo lahayn laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha fataquu llaha ma statactum idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum wixii la kari kara ayaa lala imanayaa waxaan la kari karayn mukallaf lagu noqon maayo laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha waxay ku xidhan tahay yacni qudro iyo awood bay ku xidhan tahay qudradiiyo awoodda marka laga hadlayana haddii mafsado ka badani ka dhalanayso qudradii waxay noqonaysaa mid aan jirin bay noqonaysaa waxay noqonaysaa naftii oo mahalaka lagu ridaayo walaa tulquu biaydiikum ila tahluka gacmihiinna halaagha ku ridina aayaddu waa caam asbaab waa lahayd asbaab mutacadidaa soo aroortay maha sabab keliya dhowr sababood oo kala duwan baa soo arooray oo dhammaantood sanadde qawiya ku soo arooray ama saxiixa maaha sabab qura sababta abuu ayuub sheegayaa waa sabab min al asbaab laakiin saddex sababood oo kalea soo arooray oo ka duwan qaarkood waxay ku saabsan yihiin yacni markaa qofka markaa dembaabaya oo dabeedna markaa yacni ka quusanaya naxariista ilaahay oo is odhanaya lagu dembi dhaafi maayo dabeedna ku soo degtay sanad qawi ay soo aroortay in aayadda sababteedi ahay ya asbaabo kala soo arooray saas aawoodee culamadu waxay ka qaataan aayaddu inay caamo tahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab cibrada iyo tixgelinta waxaa le lafdiga caamnimadiisa ee sababta gaarnimadeedu ma laha mawdica markaynu soo maraynaynu kaga hadallay aayadda cumuumkeeda yacni daliishadka la daliishanaayo ee aan sababta lagu gaar yeelayn halkaasaynu kaga hadallay marka aayaddu waa aayad caama ah weeye cumuumkana waa la qaadanayaa waa lagu camalfalaya marka waxaan daaqa iyo awoodu loo lahayn in lagu kallifo oo lala yimaado oo la yidhaahdo markaa xaakimkii waa gaaloobay markaysaga ku kaca ow deedna dadkii xasuuqoo laayo oo waxba laga tarayn yacni laysku miidaamiyo ta noocaasi waxay noqonaysaa min baabi ilqaa'i ilaydi ila tahluka gacmihiiba markaa halaag lagu ridaayo noocaasay markaa soo gudagelaysa xadiiskii tirmidiga waxaa ku soo arooray laa yanbagii lilmu'mini an yudilla nafsa in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka muuminkaa ah uma habboona bimacnaa uma bannaana laa yanbagii waxaa nusuusta ay ku soo aroorto waxyiga qur'aan iyo sunne waxaa loo isticmaalaa ama shay mustaxiila ama shay xaaraana oo arrin istiqraa lagu ogaaday sida ahlucilmigu tilmaamayan laa yanbaqii ama shay mustaxiila lagu sheegaa ama shay xaaraanaan aan bannaanayn sida nebigu calayhi salaatu wasalaam kaatunkii dahabka ahaa uu gacantiisa uga tuuray fartiisa dabeedna uu ihi laa yanbaqii hada lilmuttaqiin laa yanbaqii hada lilmuttaqiin waa maxay yacni uma bannaana loo jeedaa xaaraan bay ka tahay laa yenbagii lilmu'mini an yudilla nafsah uma bannaana qofka muuminkii naftiisa inuu dulleeyo qaaluu kayfa yudillu nafsah waxay yidhahdeen suu naftiisa u dullaynayaa qaala yatacaradu min albalaa'i maa laa yutiiq wuxuu isu bandhigayaa yacnii xagga balaayada wax aanu taaqo iyo awood u lahayn buu isu bandhigaya saas aawadeed xaakimku hadduu gaaloobo wax daaca iyo samci ah oo sharciga uu ku leeyahay dadka ma jirto dadka muslimiinta wax daaca iyo samciya kuma laha inuu daaco ku leeyahay yadaan laga aaminsanayn baa wixii wanaagsana uu soo jeediyo lala imanayaa wanaaggay la wanaagsan yihiin daraaddeed loola imanaya laakiin daaco ila daacadu waa nooc cibaadoo lagu taqarrubaayo weeyaane nabigu calayhi salaatu wasalaam dee umarada in la ateeco umarada muslimiinta in la ateeco isaga amray oo waxaan macsi ahayn lagu ateeco saas aawadee waxaan macsi ahayn daacada lagu ateecayo umarada muslimiinta iyo madaxda muslimiinta waa cibaado ilaahay loogu dhowaanayo nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ataaca amiirii faqad ataacanii waman casaa amiirii faqad casaanii ka amiirkayga ateeca waa i ateecay ka amiirkayga caasiyaana waa i caasiyey amiirkiisa waxaa la mid ay yidhaahdeen culammadu ka uu cayimo keliya ma aha waxa weeye waa umarada uu amray nebigu ila ateeco uu amray waa umarada muslimiinta ah ee aan gaalnimo cad la iman waxay markaa la mid yihiin oo soo gelayaan umarada nebigu leeyahay ateeca oo man ataaca amiiri bay ka mid yihiin amiirkayga qofka ateecaa way ateecay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam amiirkayga qofka caasiyaana way caasiyey marka daacada cibaadadii waxay u gaar tahay oo lagu ateecayaa yacnii cid markaa madaxa oo muslimiina ayaa lagu ateecayaa allahna daacada waa loogu dhowaanayaa waa loogu taqarrubayaa laakiin wax macsiya walow sagiiraba ha noqotee laguma ateecayo in lagu ateecaana ma bannaana laakiin sababteeda loogu bixi maayo macsida dadkana loogu kicin maayo dadkana loogu kicin maayo kicinta dadka lagu kicinayo ee dadka la necbaysiinayo ee dadka lagu diraayo ee waxa weeye mudaaharaadka la samaynaayo ee tahyiijka iyo kicinta marka la samaynayo ee necbaysiinta markaysaga lagu abuurayo dadkoo lagu barbaarinayo kullu dalika waa fii macna alkhuruuj bixistii lagu baxaayay madaxday soo gudagelaysa kicinta dadka lagu kicinayo dirista lagu dirayo waa madhab alkhawaarij weeye in madaxa dadka la necbaysiyo lagu diro oo lagu kiciyo yani markaa si ay ugu gadoodaan si ay ugu kacaan si ay ugu mudaaharaadaan si ay ula dagaalamaan ya waa dagaalkii afka lagala dagaalamaayo shayga macsida caddaynta la caddaynaayo inay macsi tahay keliya waa shay kicinta dadka lagu kicinayaana waa shayun aakhar maaha bayaan sharciya ma aha yani kicinta dadka lagu kicinaya ya yacni markaa khuruujka ficliga ah waxa barbaariya khuruuj qawliya oo ka horeeya waxaa jira khuruujun bilqawl iyo khuruujun bilficli iyo khuruujun bilqalbi miyaa maqasheen khuruujun bilqalbi <laughs> khuruujku wuxuu noqdaa khuruujun bilficli iyo khuruujun bilqawli iyo khuruujun yacni markaa bilqalbi qalbiga khuruujka laga khuruujaya waxay noqonaysaa inaan loo ictiqaadsanin oo loo qabin madax samciya taacana inuu yahay inaan loo qabin taacana aanu ku lahayn waa khuruuj qalbi ah maragta kicinta afka lagu kicinayo dadka ee lagu dirayo ee la necbaysiinayo oo mar walba xumaanihiisa markaysagaa loo taxayo oo dadka lagu kicinayo loo qurxinayo inay markaa ku kacaan yaduna waa khuruujun bilqowl qacadiyat lkhawaarij waa madhabkay samayn jirtay khawaarijta waxaa ka mid ahaa qole la odhan jiray qacadiyo fadhi kudirir ya fadhi kudirirku qayb khawaarijta ka mida ah, ka mid ah cimraan ibnu xitaan markay culammadu sheegayeen waxay waa ra'su alqacadiya qolada qacadiyada la yidhaahdo ee khawaarijta ah waa ninkii madaxda u ahaa marka xaafid ibnu xajar ba saa sheegaaya ra'su alqacadiya qacdiyadu waa maxay waa ka odhanaya xaafid ibnu xajar qacdiyadu waa qowmun yusayinuuna annaasa lilkhuruuji walaa yakhrujuun waa dad eh, khuruujka dadka u qurxinaya laakiin iyagu aan baxayn ya waa qacdiya ya cabdullahi ibnu maxamed imaamkii la odhan jiro a'immadii salafka ka mid ahaa wuxuu yidhi qacadu alkhawaariji akhbas alkhawaariji khawaarijta kuwa qacadiyada ee fadhi ku qacadu alkhawaariji akhbatu alkhawaarij ya yacni waxa weeye hammoodinoo keliya khuruujku inuu ku gaar yahay in hub la qaato lala dagaalamo laakiin mudaaharaadka la samaynayo shaqo joojinta amarkiisa diida ku giriifa yacni markaa dariiqyada fadhiista yacni waxa weye kicinta necbaysiinta kullu daalika waxa weye fii macna alkhuruuj yacni sabab waxay u tahay khuruujkii weynaa inuu dhaco ayay markaa sabab u tahay culammaduna saas waa naskareeyeen waa tilmaameen waa sheegeen qadiiman waa xadiisanna culammadu waa sheegi jireen mawduucaynkaasa markay ka warramayaan waa tilmaami jireen ninka ay ku sheegeen culammadu ra'sulqacadiya waa ninkii majeeranayo ammaanayay ninkii cali bnu abi taalib dilay yaa darbatan min taqiyin maa araada biha ila liyabluqa min dilcarshi ridwaana inii la adkuruhu yowman faaxsibhu awfa albariyati cinda allahi miisaana waa ninka heerkaa kaa gaadhsiisnaa yaa ninka heerkaa gaadhsiisnaa wey calaa kulli xaal ninka madaxdii hadday dhacdo inuu gaaloobo wax samciyo taaca oo muslimiinta ku leeyahay ma jiro samciyo taaca sharci ah oo allah loogu taqarrubayo kuma laha muslimiinta wax wanaagsan hadduu amro inay wanaagsantaa loola imanayaayo taaca isaga lagu ateecayo allah loogu dhowaanayo loolama imanayo yacani waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood ashyaa maslaxadu ku jirto inuu tartiibiyo oo haddii markaa la khilaafo mafsada ka imanayso masalan waxaa ka mid a ishaaraat lmuruur iyo tartiibta markaysaa markaa gawaadhidu u kala soconayso mahaadka midig buu leeyahy mise haadka bidix waddannada qaarba mid baa la doortaa innaga waxaa weeye markaa gaari kastaaba yacni xagga midigtuu leeyihi yacni marka jihada u socdo yacni tartiibta markaa loo soconayo iyo xagga gaadhiga laga dhaafayo iyo nidaamada muruurka ku saabsan waa shay mubaaxaad ah marka hore si mucayana oo sharcan la shaciyey ma jiro xukuumad waliba sibay doorataa innaga marka waxay haadku siduu yahay midig iyo bidix waddannada qaarkood khilaafkooduu yahay oo gaadhiga marka waxa weeye waqooyi ku socdaana waddannada qaar dee wuxuu marayaa geesta marka waxa weeyaan markaa kaluu marayaa ka koonfur ku socdaana geesta kaluu maraya xaggu innaga mara mooyaane wadannada qaarba mid bay doortaan xaakimka hadday dhacdo inuu gaaloobo qofkii waddankaa joogay wuxuu ku khasban yahay inuu raaco nidaamkaas waa xaala ibdiraariya marka horena mid mucayana ma jirto macsi maaha mubaax bay mid walba ahayd laakiin mubaaxnimadii maxaa ka timi mubaaxnimadii waxaa ka hor timi haddii la khilaafo oo la yidhahdo xaakimkani taaca yacni markaa maadaama aanu lahayn waan khilaafayaa mafaasid baa ka imanaysa nafaa ku baxaya hanti baa ku burburaysa waayo haadkii oo gaadhiga kale inuu leeyahay ay muqarar tahay baad adigu cagsigii raacaysaa ma khilaafi kartid waxaad ku khasban tahay si aad naftaadiiyo dadka kale ba u badbaadiso nidaamka caynkaasa inaad raacdo waxaad u raacaysaa laakiin waxay tahay waa si aan mafaasiddaasi uga dhalan ya waxyaalo badanoo ku saabsan markaa dee andimada qofkii waa ku khasban yahay oo markaysaga ma diidi karo oo dee guriga markaysa markaa meesha uu degayo iyo waraaqaha uu samaysanaayo iyo dhisitaanka uu dhisanayo iyo cashuuraha uu bixinayo kullu daalika nidaamka waddanku u hogaansamaya haddii kale wax u socon maayaan dhibaatooyin badan buu la kulmaya tan noocaasi waa xaala iddiraariya weeye ahlucilmiguna waa tilmaameen oo waa sheegeen laakiin daacadii sharciyada ahayd maaha waa daaca marka iddiraariya weeye si uu markaa naftiisi iyo dadkaba u badbaadiyo waxa laakiin daacada ah markuu yacni markaa soo jeediyo inay taaca ilaahay tahay daraaddeed baa loola imanayaa waa xaakimkii markuu gaaloobay marka waxa macsida ahaa cidnaba in lagu ateecaana ma bannaana cidda daacada sharcan lehna daacada qurbadee allah loogu dhowaanayo waa xaakimka muslimka ah oo weliba wax macsiya aan amrin waxa uu amray ha ahaato shay waajiba waa sii adkaanaya uun ama shay sunno ah ama shay mubaaxa mubaaxa hadduu amro ou yidhaahdo sidaa yeela yaa masaalixdii dadka ku jirtaa daacada la ateecayo ee la raacayo markaa saas aawadeed wixii macsiyan lagu aeecayna wixii macsida ka soo haray waa lagu aeecayaa xaakimkii muslimka ahaa wain kaana faasiqan yani saas yadaabay taasina yani ay tahay waxaa jira culamada ahlu sunnaha dadka qaarkood way dhaleeceeyaan waxay ku dhaleeceeyaan waxay amraan madaxdan markaa in la ateeco yani markaa daalimiinta ah wax walba in lagu ateecay amraan wax jirana maa caalim culammada islaamka ka mida oo yidhi wax walba ha lagu ateeco xaakimka weligay ma arag mana maqal wax jirana maaha culammada qaarkood oo dadka qaar ay u nisbeeyeenna waxay ka sheegayaan waa kadib waana og yihiin yaga laftoodu inay been tahay waxay ka sheegayaan laakiin yani waa canzatun walow taarat ya laakiin waxa weeye inay xaqiiqo ahayn waa ogyihiin yihiin yacni culammada ay sheegayaan yacni dhammaan mid walba wuxuu taqriirinayaa sidaas wixii aan macsi ahayn in lagu ateecayo laakiin dadka qaarkood maadaama ay dhibayso xukaamta marka ha la adeeco bilaadka islaamka ka talinaysa maadaama gaalnimo cad aynay la imanin wax alla wixii aan macsi ahayn ku adeeca taasi maadaama ay dhibayso ayaa waxaweeye waxay odhanayaan waxa weeye xukaamtaasay leeyihin wax walba ku adeeco ku raaca qaarkoodna waxay qabaan dhammaantood maahe inay xukaamtaasi gaalo yihiin bay qaarkood aaminsan yihiin laakiin wayna caddaysan karayn marka maadaama ay u qabaan marka qaarkood inay gaalo yihiin halla adeecadu way dhibaysaa meel bayna kaga dhacaysaa boogtii bay taabanaysaa waxaan arko internetka ka arki kartaan iyagoo qaarkood ay odhanayaan yacni waxa weeye culammada rabiic ibni haadi almadkhali iyo maxamed amaan aljaami iyo saalix eh, alfawsaan saalix ibni cabdillahi alfawsaan waxay qabaan in xaakimka wax walba lagu ateecayo internetkay ku jirtaa biluqa alcarabiya mid ku hadlaaya oo waxaa daldalaya oo le ra'suljaamiya waxa weeye waa shakhsi ka mida hay'atu kibaar alculamaa oo la yidhaahdo saalix ibnu cabdillaahi alfawsaan waa ra'suljaamiya jaamiyada isagaa u madaxa waxaanuu qabaa xaakimka in wax walba lagu ateecayo fii kulli shay fii kulli shayin lagu ateecayo ayuu qabaa ku qaba marka yuutubka waxaa ii soo baxayaa isagoo maqal muuqaala oo sidaa ku hadlaya oo sidaa idicoonaya saddexda sheikhna dabada isu gelinaya rabiic iyo maxamed ammaan iyo saalix fawsaan una nisbaynaya arrinkaa zuurka iyo kadibka caalim wal oo saddexdooda ka midana waxaa ku jirtaa yuutubka iyagoo leh wixii aan macsi ahayn baa lagu ateecaya macsi in lagu ateeca ma bannaana duruusaha marka waxa weye maxamed ammaan waa ka buuxdaa marar mutacadiduu sheegayaa oo mar walba uu saa taqriirinayaa rabic ibnu haadi saa si laeg fawsaan saa si laeg yacni dhammaan culammada ahlu sunne cid qabtaa ma jirto in macsi cid lagu ateecaayo masaladuna waa masalatu nusuus waa masalatu ijmaac waa masale nusuustiiyo ijmaacuba uu ku sugan yahay yacni markaa weeye laakiin qofka markaa dee u badrheeraya inuu been sheegaayo dee waxa weeye xeelad ma man kaana yakhluqu maa yaquulu fa xiilatii fiihi qaliilatu ka abuuraya wuxuu markaa eh, odhanaayo isagu iska samaysanayo iska abuuraaya fa xiilati fiihi qaliilatu ya liya xiilatun fi man yanumu yacni markaa ka namiimada samaynayo xeelad baan u hayaa buu yidhi oo markaa dee tab baan markaa u helayaa laakiin ka iska abuuranaya ee iska markaa samaysanaya wuxuu odhanaayo been abuur cad iskala imanaya faxiilatii fiihi qaliilatu fallaahu xasiibuh ilahay baa xisaabaya fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi walrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir haddaa shay isku khilaaftaan umuurta diinka ka mida shay diiniya haddaa isku khilaaftaan yacni allah iyo rasuulkiisa u celiye allah u celiya waxaa loo jeedaa kitaabka ilaahay u celiya ayaa looga jeedaa rasuulka u celiyana waxaa loo jeedaa intuu noolaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam u celiyo isaga weydiiya ee markuu dhintayna waxaa loo jeedaa u celiya sunnadiisa u celiya marka alkitaab wasunna in loo celiya laga qaadanayo fii shayin shay waa nakira fii siyaaqi shari qaacidaduna waxay tahay idaa waqacat innakiratu fii siyaaqi shari tufiidu alcumuum nakiradu hadday siyaaqu shari dhacdo cumuum bay faa'iidaynaysaa shay kastoo umuurta diinka ka mida yani min usuuli diini wa furuuci se ahlucilmiga qaarkood ba ay tilmaameen tafsiirka ibnu kasiirkan aad ku arki doonto fain tanaasactum fii shayin shaygu doona ha noqdo farudduuhu ila allahi walrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir waxaa la mid ah aayadda kale wama ikhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah wax kastaa isku khilaaftaanoo shay ah xukunkiisu xagga allah buu ahaado xagga allah baa loo celinaya ahlucilmiga qaarkood waxay ka inuu xaq yahay oo la qaadanayo se looga daliishaday waxaa looga daliishaday mafhuumu shardiga waxaa laga qaadanayaa marka raddiga la samaynaayo farudduuhu ilallahi allahi warasuul waa goorma oo markaa la khilaafo idan markaan la khilaafin ka waran waxay noqonaysaa markaan la isku khilaafin markaysaa ku camalfala waayo waa xaq ijmaacu inuu xaq yahay baa ka dhalanaysa ijmaacu inuu xaq yahay ayaa ka imanaysaa oo mafhuumu shardiga laga qaadanaya mafhuum mukhaalafaa waayo haddii markaa shayga la ysu khilaafiyo shayga lagu ijmaaco mid walba allah iyo rasuulkiisa in loo celiyaa ay waajib noqon lahayd yacni xidhista lagu xidhay fa in tanaasactum fii shayin shardiga lagu xidhay macna ma yeelateen faa'ida kuma jirteen waxaa la odhan lahaa mar walba ilahiyo rasuulkiisa u celiya ee haddaa isku khilaaftaan baa la yidhi ilahiyo rasuulkiisa u celiya idan waxaa laga qaadanaya bay culamadu yidhaahdeen haddaan la isku khilaafin inuu xaq yahay oo lagu camal falaayo halkaana waxaa ka soo baxaysaa ana alijmac xujatun sharciya allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyey wa atiicu llaha ateeca allah allah ateeca taacada la ateecayaana waxay noqonaysaa wuxuu amray in la fuliyo lala yimaado wuxuu reebayna in laga dheeraado wixii khabara uu sheegayna in la rumaysto taacadu waa taacatun fi lamri iyo taacatun fi nahyi iyo taacatun fi lkhabar taacatun fi lamri amarkii in markaa taaca lagula yimaada waa imtisaalo waa in la fuliyo taacatun fi nahyina waa alintihaa ama alijtinaab waa in laga dheeraado laga tago taacatun fi lkhabarna waa maxay wuxuu allah sheegay khabarkaana waa tasdiiq daacadeedu waa in la rumaysto saddexda arrin ba waa soo geliya wa atiicu rasuula rasuulkana sala allahu aleyh wasalam atiica waa intii in la egi wa ulil amri minkum ay wa asxaaba alamri kuwa amarka u saaxiibkaana ateeca waa amarka u saaxiibka alwulaata madaxda ateeca laakiin tafsiirka arjaxa ah ibnu kasiir waghayruhu ay doorteenna waxay tahay madaxda iyo culammadaba oo qolana amru dunya bay u ehel yihiin oo u saaxiib yihiin qolana amru diin minkum xaala idinka idinka mid yihiin mintu waa litabciid idaa amaruukum biaacati illaahi wa rasuulih hadday idin amraan daacada ilaahay iyo daacada rasuulka ay amraan yacni ateeca macsiha inay ku soo degtay markaa sariyadii cabdulahi bni xudaafa bukhaari baa soo warinaya can ibni cabbaasin qaala naزlat fi cabdillahi bni xudaafata bni qays id bacasahu rasul lah sala allahu alay wasalam fi sariya markaa sababtu inay taa tahay idan markaa umaradii waa soo gelayaan fain tanaazactum haddaa iskhilaaftaan ikhtalaftum aa iskhilaaftaan fii shayin shay isku khilaaftaan farudduuhu shaygaa celiya ila allaahi xagga allah u celiya ay ilaa kitaabih xagga kitaabka ilaahay u celiya oo qur'aanka ah warasuul iyo rasuulka sala allahu aleyh wasalam inta ka ahaatay u celiya muddata xayaatih muddaduu noolaa isaga u celiyo isaga isula tago isaga weydiiya wa bacdahu ay wa bacda wafaatihi nebigu markuu geeriyooday dabadeedna ilaa sunnatihi waxaa u celisaan sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam u celiya ay ikshifuu calayhi minhumaa ikshifuu yani markaysaga fayda oo istimbaada eh, calayhi eh, shayga xukunkiisa minhumaa xagga yani ka faa'iida bimacnaa ka istimbaadoo kala soo baxa in kuntum tu'minuuna billaah ikshifuu shiinku hoos dhigan yihi kutubta muxaqaqaa qaar waxaan ku arkaayey ukshifuu iyagoo qoraya shinka godaa laakiin kutubu luga waxay qorayaan kashafa yakshifu inay baabu daruuro tahay in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir in kuntum haddaad tihiin tu'minuuna qaar rumaynaya billaahi allah rumaynaya walyowmi alaakhir iyo maalinta aakhiro rumaynaya farudduuhu ila allahi waalrasuul jawaab shardigu shardiga kama hormari karto calaa ra'yi albasriyiin sida badanna sida basriyiinta ay culammadu qaataan marka waxay noqonaysaa hadalka hore yacni markaa mid eh, u fasirayo ayaa la qadaraya daalika kaas ay raddu ilayhimaa celinta masaladii loo celinaayo ama shay kastaba loo celinayo kitaabkiiyo sunnada khayrun lakum wuxuu idinka khayr leeyahay min altanaasuc iskhilaafka waalqawli bira'yi iyo ra'yi in lagu hadlo sidan bay ila tahay la yidhahdo wa axsanu ta'wiila isagaa wanaag leh ta'wiilan xagga marka ma'aalka bimacnaa xagga caaqibada iyo ma'aalka dambe yani kaasaa wanaag leh marka khayrun iyo axsanu labaduba waa ismu tafdiil laakiin hadda marka loogama jeedo baabkiisi oo lagama tilmaamayo kanbaa idinka khayr badan khilaafkiisa idinkana wanaag badan mid walba wanaag waa ku jiraa khayrna waa ku jiraaye laakiin kanaa idin wanaag badan inaa u celisaan iyo inaydaan u celin kanaa idin wanaag badan loogama jeedo kanbaana idin eh, khayr badan loogama jeedo oo wanaag looma sugayo iyo khayriyo khilaafkeeda marka kanaa khayr leh wanaagna leh baa laga tilmaamaya aslul wasfi baa laga loo fasiraya allah waxauu yidhi alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayk alam tara ma ogtoo cilmigaaguma ku dhammaaday ila aladiina kuwii intii ka ahaatay yazcumuuna sheeganaayey ama malaynaayey annahum aamanuu inay rumeeyeen bimaa unzila kii la soo dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey wamaa unzila iyo kii la soo dejiyey min qablika adiga horta waxay sidaa sheeganayaan yuriiduuna xaalay doonayaan an yataxaakamuu inay u xukun doontaan ila ataaguuti taaguutka inay u xukun doontaan xaalay doonayaan waxay doonayaan taaguutka inay u xukun doontaan waqad umiruu yuriiduuna marka faacilkeeda waabu damiirkaa laga xaalaynaya waxay doonayaan taaquutka inay xukun doontaan waqad umiruu walxaal qad umiruu xaqiiqe ee la amray an yakfuruu bihi taaquudka inay ka kufriyaan oo ka gaaloobaan la amray wa yuriidu shaytaanu shaytaanku wuxuu doonayaa waxay ku cadfan tahay yuriiduunay ku cadfan tahay marka iyadana waa la xaalaynaya yuriiduuna an yataxaakamu ila taaguut waxay saa sheeganayaan xaalay markaa doonayaan inay u xukun tagaan taaguutka wa yuriidu shaytaanu iyo xaalu shaytaanku doonaayo an yudilahum inuu lumiyo uu doonaayo dalaalan ay idlaalan lumin inuu lumiyo dalaalan ismu masderkii la sheegay laakiin loo jeedo macnaha masderka loo jeedo waxaynu u jeednaa adallo masderkeeda idlaal ah dallo masderkeeduna waa dalaal laakiin nisbada adalle marka loo eegaayo ismu masder bay u noqonaysa waayah marka in dalaalan baa idlaalan laga naa'ib yeelay waa weji wa yuriidu shaydaanu iyo xaalu shaydaanku doonaayo an yudilahum inuu lumiyo dalaalan ay fayadiluu ay lumaan dalaalan lumis ay lumaan oo fayadiluu la qadaro si masderkan jooga ficilkiisii loo qadaro dalaalan ay fayadiluu dalaalan lumis ay lumaan dalaalkaasoo baciidan fogoo xaqa ka dheer wa idaa qiila lahu marka lagu yidhahdo tacaalow kaalaya ilaa maa anzala allah ay ila aladii kii anzalahu allaahu allah soo dejiyey intii ka ahaatay u kaalaya wa ila arasuul iyo rasuulka sala allahu alay wasalam intii ka ahaatay u kaalaya marka sidaa lagu yidhaahdo ra'ayta almunaafiqiina waxaad arkaysaa munaafiqiinta yasuduuna xaal ay jeesanayaan baad arkaysaa ru'yada haddaad basariya u fasirto yasuduuna waad xaalayn haddaad cilmiye u fasirto ra'ayta almunaafiqiina munaafiqiinta waxaad ku ogaanaysaa yasuduuna waxaad ka dhigaysaa mafcuulkii labaad baad jumlada ka dhigi ra'ayta almunaafiqiina munaafiqiintii baad arkaysaa yasuduuna xaal ay jeesanayaan baad arkaysaa caanunka xaggaaga ka jeesanayaan suduudan jeesi ay jeesanayaan fa kayfa idaa asaabathum musiiba fa kayfa yasnacuuna say samaynayaan idaa asaabathum markay haleesho musiibatu musiiba ay haleesho bimaa qadamat aydiihim ay ku haleesho bisababi maa qadamat aydiihi qadamathu aydiihim kay gacmahoodu hormarsatay dartii ay ku haleesho caa'idkii waa maxduufoo qadamathu waa innagaa qadareen uma jaa'uuka dabeedna ay ku yimaadaan yaxlifuuna xaal ay dhaaranayaan ay ku yimaadaan billaahi allah ay ku dhaaranayaan sidee markaa ay samaynayaan ama sidee baa xaalkoodu noqonaya fa kayfa xaaluhum yaxlifuuna billaahi xaal ay dhaaranayaan billaahi allah ay ku dhaaranayaan ay ku imanayaan jaa'uuka waaw damiirkaasaa laga xaalaynayaa waxay ku imanayaan yaxlifuuna xaal ay dhaaranayaan billaahi allah ay ku dhaaranayaan in aradnaa ilaa ixsaanan wa tawfiiqa maxay u dhaaranayaan in aradnaa ay ma aradnaa ma doonayno ilaa ixsaanan wax wanaajin mooye wax kale ma doonayno wa tawfiiqan iyo iswaafajin aan khusuumta iyo dadka ishaya iswaafajinno sulux ka dhex ridna mooye wax kale ma rabnay odhanayaan ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye yaclamu allahu allahu og yahay maa fii quluubihim waxa qalbiyadooda ku sugan oo nifaaqa uu ilaahay og yahay iyo xumaan ah fa acrid canhum ka sheeso xaggooda wacidhum waani waaniyo allah ku cabsigeli wa qul lahum waxaad ku tidhahdaa fii anfusihim nafahooda waxaad ku tidhaahdaa qawlan odhaah ku dheh odhaahdaasoo baliiqan xeel dheer yacni markaa ku dheh halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk